alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira mawduucaynu ku soo jirray wuxuu ku saabsanaa alistixaada wa axkaamaha waxaynu ka soo baxnay axkaamtii ku saabsanayd xaydka axkaamta ka dhalanaysa sheikhuna wuxuu inoo sheegay axkaam badan inay ka dhalanayso laakiin kuwa ugu muhiimsan ee loogu baahida badan yahay ayaan sheegi doonaa buuhi waxaanu sheegay toban xukum casharatu axkaam mas'alo ayaa jirta yaduna kollay si sariixa ah uma sheegin muhim ah masaladaas waxay ku saabsan tahay waa masul musxaf qur'aanka akhriskiisa waa ka warramay laakiin taabashada kama warramin qur'aanka akhriskiisana wuxuu kaga warramay dimniga salaadda markuu ka warramaayey halkaasuu ku keenay ee gaar uma sheegin masalada ku saabsan taabashada musxafka ay taabanayso gabadhii caadada qabtay ee xaa'idada ahayd jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan salafan wa khalafan inay xaaraan tahay oo aynay u bannaanayn saxiixuna waa sidaa ay sheegeen saxiixuna waa sida ay sheegeen daa'ifo yar baa sida kale ku tagtay oo yidhi daliil diidaya ma hayno saas aawadeed waa taaban kartaa mar haddii aanay najaaso taabsiinayn gabadha caynteedu najaaso ma aha saas aawadeed waa taaban kartaa ina almu'mina laa yanjusu laakiin qowlka saxiixi waxay tahay waa inaynay u bannaanayn inay taabato musxafka ama qur'aanka inay taabataa walow kitaabkii oo dhammaystiran yaanu noqone mawdicuu ku qoran yahay inay taabataa uma bannaana musxafkana ama mawdicuu ku qoran yahay ha noqdo ama meesha xaashidee dacalka ha noqdo ama jaldiga haye ha noqdee midnaba ma taaban kartay yidhahdeen culammadu waxaanay u deliishadeen wa an laa yamassa alqur'aana ilaa taahir xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam laga soo wariyey oo sheegaya in nebigu uu sheegay kitaabkii uu qoray waxaa ku jiray waa inaanu markaa taaban qur'aanka ruux daahira mooyaane ruux kale xadiiskaana culammada muxadisiinta qaarkood baa quweeyey oo yidhi waa xadiis saabit ah inkastoo bacdu ahlicilmi ay yidhaahdeen dacfa ku jira laakiin waxaa fiican inuu xadiisku saabit yahay oo saalixun lilixtijaaji inuu yahay jamac culammada ka mida oo quweeyeyna waa jiraan min musaxixin wa min muxasin haddaba waxaa dhacday culammada qaarkood in macnihiisa ay awileen oo yidhaahdeen wa anlaa laa yamassa alqur'aana ilaa taahir daahirnimadu waxay aqbali kartaa in looga jeedo daahir min alxadis alakbar iyo inuu yahay daahir min alxadis alasghar walakbar macan iyo inuu yahay daahir bimacnaa daahir min alnajaasaat iyo macno afraad inuu yahay daahir bimacnaa mu'min iyadoo laga soo qaadanayo ina almu'mina laa yanjusu maadaama ixtimaalaadka caynkaasi ay ka suuragal yihiin oo intaasoo ixtimaal uu aqbali karo mid layskagama xambaari karo xujana u noqon maayo mid aan laysla oggolayn ama qariino aan loo helin xujo ku noqon maayo saasay culammada qaarkood ay yidhaahdeen sidaas aawadeed waxay ku bineeyeen daliil cad oo diidaya ma jiro gabadhu inay iyadoo xaa'id ah inay musxafka taabato daliil u diidayaa ma jiro waalaslu baraa'atu dimma asalkuna waa in dimmadu beri tahay waalaslu fiiha alibaaxa asalku waa bannaanaansho maadaamay sidaas tahay wax dhibi kuma sugnaa waxayna soo qaateen xadiidkii inna xaydataki laysat fi yadik xaydkaagu gacantaada kuma sugnaa xadiiskaasina saxiixu ku sugan yihi maadaama ayna najaaso taabsiinayn xaydkuna aanu gacanteeda ku sugnayn mawdicaasuu najaasadu ku sugantuu najaasadii ay tahay dhiiggaas inuu nijaas yahay laakiin niyadii ayna nijaas noqon waxay u baahan tahay daliil caddaynaya inaynay u bannaanayn aayadda lafteedana waa u daliishadeen jumhuurku inaynay bannaanayn laa yamasuhu ila almutahharuun wajelistidlaalka ay ka daliishanayaan waxay tahay inay yidhaahdeen aayadda macnaheedu wuxuu u dhacayaa yaanu taabannin qur'aanka ruux daahira mooyaane ruux kale wuxuu la daahiriyey mooyaane ruux kale yaanu taaban bimacnaa daahira waxaana yidhahdeen laa yamasuhu ila almutahharuun waa nahyi waannahyu yaqtadii ataxriim weji labaad waxay yidhaahdeen calaa haadaa waxay ku soconayaan in laadu ay tahay naahiya laa naafiya oo haddii la yidhaahdo sawtan ficilka aakhirkiisu godan yahay hadday naahiye noqon lahaydna ficilka aakhirkiisa lama godeen waxay noqon lahayd in iltiqaa'u saakinaynka fatxa lagaga baxo sida mashhuurka caanka waxay kaga jawaabeen bacdi inay yidhaahdeen godaalkani maaha xarakatu icraab waa xarakatu itbaac oo dammada ka dambaysaa la raaciyey ee ficilku waa majzuum iltiqaa'u saakinaynkiina waxaa lagaga baxay bidammah oo itbaac lidammati allatii bacdaha ah dammadaa dammada la raacsiinaya xarakatu itbaac weeye xarakatu icraab ma aha ee ficilku waa majzuum laaduna waa naahiya laaduna waa naahiya daaka qawl qolo labaad waxay yidhaahdeen may waa oggol lahay laadu inay naafiye tahay ficilkuna uu yahay marfuucun bidamma waa oggol lahay laakiin waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqada ayaa nafyi ah macnuuse wuxuu u dhacayaa nahyu u dhacaya labadaas siyood ee ay markaa qolaba si u deliishatay labada qolaba jumhuurka madhabkoodunbay ka mid yihiine waxay leeyihiin waxaa meesha taalla nahyi taxriim faa'iidaynaya waa annahyu iqtadii ataxriim hadduu nafyi yahay oo macnaha nahyi looga jeedo wuxuu noqonayaa nahyi wuxuu keensan jiray waa keensanayaa bal huwa ablaq min annahyi asariix waaba ka sii xeeldheeraansha badan yahay nahyiga sariixa oo nafyiga nahyiga looga jeedo ayaa ablaq ka ah min annahyi asariix laakiin aayadda istidlaalka ay deliishadeen jumhuurku culammada qaarkood waa bushiyeen oo waxay yidhaahdeen aayadda inaan macnaha looga jeedin ayaa arjax ah waayo laa yamasuhu ila almutahharuun aldaahir waa in mutahharuunta looga jeedo malaa'igta innagana marka layna sheegayo oo dembi inaga dhacayo oo tahaarada ficlan ula imanaysa oo tahaarada isku dayaysa mutatahiruun baa layna yidhaahdaa ina allaha yuxibu altawaabiina wa yuxibu almutatahhiriin laakiin almutahhar huwa almutahhar min aldunuub waalkhataaya mutaharku waa ka dembiyada laga taahiriyey oo aan dembiba ka dhacayn kuwaasna waxay noqonayaan malaa'igta siyaaqa aayaddana in saa looga jeedo ayaa aqrab u ah calaa kulli xaal xadiidka istidlaalka masalada ay u deliishadeen ayaa aqwa ka ah istidlaalka aayadda u deliishadeen ixtimaalaadka culammada qaarkood ay sheegayaan sida showkani iyo albani iyo mashaayikhda la midkii nowcan maa daahir maaha oo tahaaradii najaasada ee inuu daahir min anajaasa yahay iyo inuu daahir min ashirki yahay ou muumin yahay oo loo soo qaato inama almushrikuuna najas oo loo soo qaato xadiiska ina almu'mina laa yanjus taasi waxay ku saabsan tahay najaasadii oo loo sugayo gaaladii najaasadaasina waxay ahayd najaasa macnawiya ayay ahayd oo laga tilmaamayo ictiqaadkooda iyo camalkoodii akhlaaqdooda nijaas ah bimacnaa khabiisa xun ina almu'mina laa yanjuusuna cayntiisu inay nijaas noqonayn bay tilmaamaysa isagoo janaabo qaba aanu nijaas ahayna taahir inuu yahay laakiin nusuusta in la itlaaqo waa taahir oo bimacnaa loo jeedo waa mu'min mawdican laysku hayo mooye meel kale kuma iman mawdican laysku hayo mooye meel kale kuma iman marka isagoo xadasul akbar ka daahira najaasana ka daahiro najaase aan ku taabanayn labada mid walba daliil buu u noqonayaa tahaaro intabana waa lagu itlaaqa wain kuntum junuban fatahharuu tan waxa weye way ka sii khaassan tahay marka tan kale hadda oo ku saabsan inuu xadas alasqar xataa ka sii daahir yahay waa macno ziyaado ah marka iyada ixtimaal baa geli kara marka waxa weeye addaahir ruuxii janaabada qabay iyo gabadhii xaa'idada ahayd inaan midnaba taaban karin musxafka ayaa saxiixa jumhuur ahlicilmina ay ku tageen wallaahu aclam sheekhu waxa uhi raximahullah axwaal mustaxaada gabadha mustaxaadada ah axwaasheeda xaaladaha ay leedahay lilmustaxaadati alaau xaalaat gabadha mustaxaadada ah ee dhiiggaa dhabar furanka leh ama shubandheerka ah waxaa u sugnaaday halaatu xaalaad saddex xaaladood alxaalatu aluulaa xaaladda koowaad an yakuuna laha xaydun macluumun qabla listixaada waa inuu u sugnaaday gabadhaas xayd macluum oo la garanaya istixaadada ka hor fahadihi tarjicu ilaa muddati xaydiha almacluumi asaabiqi waxay u noqonaysaa xaydkeeda muddadiisii bay u noqonaysaa la garanaayey ee hor maray fa tajlisu fiiha wayahbutu laha axkaamu alxayd way fadhiisanaysaa oo bimacnaa waxaa loo jeedaa salaaddii iyo waxyaalihii tahaaro ku xidhnaa bay ka fadhiisanaysaa wayahbutu laha axkaamu alxayd waxaa u sugnaanaya axkaamtii xaydka xaydka axkaamtiisii baa u sugnaanaysa wamaa cadaaha istixaada wixii ka soo hadhaa waxay noqonaysaa istixaada yathbutu laha axkaamu almustaxaada waxaa u sugnaanaya gabadha mustaxaadada ah ee dhiigga aan xaydka ahayni uu ka socdo dhiigga aan joogsanayn dhiiggaa dhabar furankii uu ka socdo damu cirqin axkaamteedii ayaa u sugnaanaysa mithaalu daalika taa tusaalaheedu imra'atun kaana ya'tiiha alxaydu sittata ayaamin min awali kulli shahri waa gabadh kaana ya'tiiha uu ahaa mid u yimaaddo alxaydu xaydku sittata ayaamin lix maalmood ayuu u iman jiray min awali kulli shahrin bil kasta awalkeeda uma dar'at calayha alistixaada waxaa ku soo derriyey oo ku soo kordhay oo ku yimi istixaadadii baa ku timi oo dibbay waxay ka noqotay mustaxaado dhiiggii istixaadadaa ku yimi fa saara addamu ya'tiiha biistimraar wuxuu noqday dhiiggii mid ku imanaya si joogto ah waan go'ayn fayakuunu xayduha sittata ayaam wuxuu noqonayaa xaydkeedu lix maalmood min awali kulli shahrin bil kasta awalkeeda lixdaa maalmood laga soo tirinayo wamaa cadaaha istixaada wixii ka soo hadha waa istixaado waa dhiiggaa kale cirqiga ah ee dhabar furanka ah lixadiisi caaishata radia allaahu canha ana faatimata binti abi xubaysh qaalat yaa rasuula allah waxaa u deliila xadiiska caaisha ilaahay raalliha ka noqdee in faatima oo ina abi xubaysh ahi ay ku tidhi rasuulka sala allahu aleyh wasalam yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow innii ustaxaadu candhiig baa iga furma aan joogsanayn ustaxaad hamsadu waa godan tahay mughayaru siiqu u binaysan yihi waayo waa waxyaalihii cilalka oo kale weeye cillooyinka ah xumma iyo junna iyo ashyaada la midka ah maadaama cillatan min alcilal ay tahay oo nooc marada ay tahay waa la goday yacni junna waa waashay xumma waa xumadooday saasaa ustaxaadu loo odhanaya marka ustaxaadu dhiiggaasaa iga socda shubmaya uun falaa athuru taahir noqon maayo waxay u qabtaa dhiiggan soconayaa inuu tahaaradii u diidayo afa adacu salaa mar haddaanu dhiiggu istaagaynin ou saasuun u soconayo salaadda ma ka tagaa yacnii xillina go'i maayo qaala laa wuxuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam maya ha ka tegin muu maagin ma canaanan saad salaadda uga tagtaa saad u tidhahdaa salaadda maka tagaa ma odhan waxau ahaa axsana mucallim waxau ahaa dadka mid u dhimirsan waxau ahaa mid akhlaaq wanaagsan ruuxu inuu wax garan waayo midaan kula yaabin buu ahaa qaala laa maya buuri inna daaliki cirqun kaagaasi aad sheegaysaa waa cirq bimacnaa waa dhiig yacnii xidid furmay ah xidid furmay dhiiggii weeye waa damu cirqin cirqun bimacnaa damu cirqin walaakin daci salaata qadra alayaami ha yeeshee ka tag salaadda qadra alayaami maalmaha qadarkoodii allatii kunti taxiidiina fiiha maalmahaasoo gudahooda aad xaydi jirtay maalmahaasuun qadarkooda waxaad ka tagtaa salaadda kunti taxiidiina fiiha umma ikhtasilii intaa dabadeed maydho wasallii tuko rawaahu lbukhaariyu waxaa soo wariyey xadiiska bukhaari wa fii saxiixi muslimin ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaala liummi xabiibata binti jaxshin umkusii qadra maa kaanat taxbisuki yacni sugnow oo bimacnaa ka joog salaaddoo salaad ha tukanin qadra maa kii qadarkiisa kaanat ay ahaan jirtay taxbisuki miday ku xabbisto xaydatuki xaydkaagu xaydku intuu salaadda kaa celin jiray ee ku xabbisi jiray qadarkii oo kale sugnow oo ha tukanin uma ikhtasilii intaa dabadeed maydho wa sallii tuko facalaa haada sidaa marka lagu socdo tajlisu almustaxaadatu gabadha mustaxaadada ah oo dhiiggaasi aanu istaagayn oo ka soconayo dhiiggaa ciriqa ahi uu ka soconayo aanu istaagayn way fadhiisanaysaa oo bimacnaa salaaddii way ka fadhiisanaysaa iyo soonkii iyo ashyaada la midka allatii lahaa xaydun macluum taasoo xayd la yaqaan leh waxay fadhiisanaysaa qadra xaydiha xaydkeedu qadarku ahaan jiray ayay ka fadhiisanaysaa salaadda iyo soonka iyo ashyaada la midkaha intaasay qadaraysaa inay xayd tahay intiibay axkaamtii xaydka ay ku dhaqmaysaa uma takhtasilu intaa dabadeed waa maydhanaysaa iyadoo dhiiggii iska soconayo yaa mar haddii qadarkii caadadeeda ahayd ay ka fadhiisatay salaaddii iyo cibaadadii shardiga looga dhigaayey dahaarada xaydka laga daahir noqdo cibaadaadka khaaskee noocaasa kaasalaati waasiyaam markay ka fadhiisato qadarkaasi markuu dhammaado dabadeed way maedhanaysa wa tusallii waana tukanaysaa walaa tubaali biddami xiina idin dhiiggana uma aaba yeelayso dan kama gelayso markaas macnaa waxay garanaysaa dhiiggani tahaaradii inaanu diiday alxaalat athaaniyatu xaaladda labaad anlaa yakuuna laha xaydun macluumun qabla alistixaada xaaladda labaad waxa weeye waa inaanu u sugnayn gabadhii xayd macluumoo la yaqaan waa inaanu u sugnayn istixaadada ka hor bian takuuna alistixaadatu mustamiratan biha sida aanu ugu sugnayn ayuu caddaynayaa ba'daa waxaa la yidhaha baa'u taswiir shayga la sheegay ba'da suura ahaan lagugu markaa waxa weeye fasirayo oo lagugu tusaalaynayo magaceeda waxa la yhaha baau taswiir baa la yidhahdaa waxaanu xayd macluuma aynay lahayn bian takuuna inay noqoto alistixaadatu mustamiratan istixaadadu dhiiggaa ciriqa ahi mustamiratan biha mid ku daa'imaya min awali maa dama laga soo bilaabo markay dhiigga aragtay laga soo bilaabo ayuu wuxuu noqday mid daa'im oo joogta ah min awali amriha ka beddelo arrinkeedii ugu horreeyey laga soo bilaababa wuxuu noqday dhiiggaasi mid mustamira oo marnaba aan kala go'aynin marka inqitaac dhiiggu kala go'ay miday ku garatay ma aha qadarka xaydkeedu yahay fa haadihi tacmalu bitamyiiz tani waxay ku camalfalaysaa tamyiiz bay ku camalfalaysaa kala soocis yakuunu xayduha maa tamayaza bisawaadin aw khildatin aw raa'ixa wuxuu noqonayaa xaydkeedu mid ku soocmay oo ka kale kaga duwanaaday dhiigga kale bisawaadin madow oo dhiiggii maalmaha qaarkood waa madow yahay maalmaha kalena madow ma laha ee waa cas yahay aw khildatin ama adayg uu dhiiggu maalmaha qaar rib yahay oo adag yahay bay ku garatay maalmaha kalena waa raqiiq waa khafiif aw raa'ixatin ama ur bay ku garatay ziyaada ah dhiigga xaydku ur khaasuu leeyahy waayo de wuxuu ka yimaaddaa min qacri alraxim raximka guntiisuu ka yimaadaa marka waa duu raa'ixa mid urur saaxiiba yahbutu lahu axkaamu alxayd waxaa u sugnaanaya axkaamtii xaydka u sugnaanaya yacnii qadarka caynkaasi calaamaadka ay ku garatay inay intaasi dhiig xayd tahay baa axkaamtii xaydka laga sababaynaya oo laga tartiibinaya wamaa cadaahu istixaada wixii qadarkaa ka soo hadhay wuxuu noqonayaa istixaado dhiiggii ciriqa ahaa ee soconayey ayuu noqonaya yahbutu lahu axkaamu alistixaada isagana waxaa u sugnaanaya axkaamtii istixaadada mihaalu daalika taa tusaalaheedu imra'atun waa gabadh ra'at iddama fii awali maa ra'athu waxay aragtay dhiigga markii ugu horraysay ay aragtay ayay dhiigga aragtay waistamara calayha dhiiggaasina waa ku daa'imay oo waa go'i waayey maa yanqatic daa'im laakiin taraahu casharata ayaamin aswada wa baaqiya ashahri axmara aw taraahu casharata ayaamin ghariidan ha yeeshee gabadhani waxay arkaysaa toban maalmood gudahood dhiiggu xaal uu madow yahay bay arkaysaa wa baaqiya ashahri axmara toban maalmood gudahood xaal uu madow yahay bay arkaysaa oo sifadaa ku sugan yahay inta kale ee bisha ka soo hadhayna waxay arkaysaa isagoo cas xaaluu cas yahay marka dhiiggii wuxuu ku kala soocmay xagga midabka aw taraahu ama waxay arkaysaa gabadhu halkaa waxaa ku dhacday kolley nuskhada aan hayo aswadan iyo axmaran nusakha kale siday qorayaan baa saxan oo waxaweeye aswada iyo axmara waa maa laa yansarif wasnu ficli iyo wasfi ayaa ku sugan saas aawadeed waa maa laa yansarif aswada iyo axmara ayaa saxan aw taraahu ama gabadhu way arkaysaa dhiiggii damiirka haadu wuxuu noqonayaa ila dam yacuudu ila dami casharata ayaamin ay fii casharati ayaamin toban maalmood gudahoodna waxay ku arkaysaa khariidan xaaluu adag yahoo qara leeyahay waa dhiig miisaan leh oo qara leh adag rib ah waa rib wa baaqiya shahri raqiiqan bisha inta kale ka soo hadhayna isagoo jilicsanoo khafiifa ah, ayay arkaysaa aw taraahu ama waxay arkaysaa gabadhu dhiigga casharata ayaamin toban maalmood lahu raa'ixatu lxayd xaal urti xaydku u sugan tahay bay arkaysaa waa jumla xaaliya wa baaqiya shahri laa raa'ixata lahu inta kalee bisha ka soo hadhayna waxay arkaysaa xaal aan ur lahayn tobanka uu sheegayaa waa misaal laysa ilaa waa tusaale tirooyinka kalena saasoo kale ka dheh haddii sifooyinkaa sifo ka mida shan maalmood buu madow noqday inta kalena wuxuu noqday midaan madoobayn ee iska cas ama toddoba maalmood ayuu noqday raa'ixa muntinna yacni ur aaduu leeyihi inta kale bisha ka soo hadhay urtaa male ama lix maalmood ayuu wuxuu leeyahay qaro yacani waa culus yahay oo waa rib baaqiya shahri waa khafiif xukunku waa sidaas tobanku waa misaal ee ka badan toban iyo ka yar mid walba haddii sifada noocaasa lagu arko awsaaftaa mid ka mida baaqiya shahrina uu ka maran yahay waxay noqonaysaa in tamyiizkii uu imanayo fa xayduhaa huwa alaswadu maxaa damiirkaa la odhanaya waa damiiru faslin damiiru fasli maxaa damiiru fasl loo yidhi liannahu yafsilu bayna annacti waalkhabar bayna asifati waalkhabar ayuu kala fasliyaa waxyaalo kalena waa laga qaataa laakiin ta ugu mashhuursani cinda anuxaah waa taas weeye fa xayduhaa huwa alaswadu fi almithaali alwal iminka haddaan huwa aynay ku jirin meesha waxaa la moodi kari lahaa alaswadu inay tahay sifo laakiin marka huwa la geliyo waxay u tacayuntay inay khabar tahay fa xayduhaa huwa alaswadu fi lmithaali alawal xaydkeedu waa ka madow ay huwa damu laswadu dhiigga madow weeye fi lmithaali alawali tusaalaha hore gudihiisa waalghaliidu xaydkeedu ay huwa alghaliidu waa ka qarada leh ee miisaanka leh ama ribta ah ee adag fi mihaali ahaani tusaalaha labaad wa du raa'ixati xaydkeedu waa ka urta u saaxiibka ah raa'ixa muntinna waa ka urta u saaxiibka ah fi lmithaali ahaalis tusaalaha saddexaad waa lafun wa nashrun murattab yacani waxaa weeye markii hore waa kuu sardiyey saddexda tusaale markii dambena mid walba xukunkeedii ayuu kuu sheegay marka maadaama uu ugu talagalay kitaab tacliimeed oo dee waxa weeye dadka mustawahooda ku xisaabtamayo yacni waxa weeye mid walba wax caddaynayuu sii raaciyay fi lmithaal awal fi lmithaal athani fi lmithaal athaalith laakiin haddii aan la raacin lahayn intaa midnaba waxaa laga garan lahaa inuu ka hore ka hore u sugnaaday ka labaadna ka labaad u sugnaaday ka saddexaadna ka saddexaad u sugnaaday marka waxaa la odhan lahaa waa lafun wa nashrun murattab wamaa cadaa dalika fa huwa istixaada wixii intaa ka soo hadhay wuxuu noqonayaa markaa istixaadu markaad marba xukunto maalmaha calaamaadkaa dhiiggu yeeshay inay tahay maalmo dhiig xayd joogo maalmaha calaamaadkaa uu ka madhan yahayna waxay noqonaysaa maalmo dhiig xayd aanu joogin mar haddii ay dhiiggii xaydkii aanu jooginna wuxuu noqonayaa istixaadu u tacayuna liqowli nabiyi sala allahu aleyh wasalam waxaana u daliila hadalka nebiga calayhi asalaatu wasalaam lifaatimata binti abi xubayshin uu ku yidhi faatimo ina abi xubaysh ah ida kaana damulxaydati fa inahu aswadu yucraf alxiida qaar baa u dabdiyey xaada inay hoos dhigaan oo waxay yidhaahdeen waa xaalatulxayd baa laga tilmaamaya wa ilaa alxayda ism marre inuu yahay ayaa daahir ah ism marra almarratu min alxayd laakiin dabdiga muxadisiintu waxaan filayaa inay u badan yihiin riwaaye ahaan inxaadu xaadu kor dhiganta idaa kaana damu lxaydati hadduu xasilo oo uu dhaco dhiigga xaydku waa kaana taamma ay idaa wujida ama xasala dhiigga xaydku hadduu xasilo fa innahu aswadu yucraf dhiigga xaydku waa mid madow oo la garanaayo la garanaayo maxaa loo jeedaa tacrifu nisaa dumarka ayaa garanaya waayo dumarka waa la macaamilaan waa soo maraa waa ku soo noqnoqdaa markaa sidaas aawadeed yacni dumarka ayaa garanay si labaad waa loo dabdiyey yucrafu iyo yucrifu yucrifu marka la yidhaahdo waa min alcarfi waa ur gaara inuu leeyihi inuu carfayo urtaana waxaa loo jeedaa ur qarmuun ah yucrafu haddii la yidhaahdo waa la garanayaa weeye maxaa lagu garanayaa waxaa lagu garanayaa biraa'ixatihi aw bilownihi aw calaamaad la socday lagu garanaya ama midabkaa madowga xadiiskuba sheegaya ha ahaado ama ha ahaado qarada uu leeyahay ama ha ahaado urta uu leeyahay ama ha ahaado alam iyo xanuun weheliya calaa kulli xaal kay doontaba ha noqotee yacni dumarku waa garanayaan waa macruuf almacruuf laa yucaraf fa idaa kaana daalika markuu kaasi xasiloo dhaco oo dhiigga xaydka la helo fa amsikii can asalaa iska daa salaadda oo salaaddii jooji fa idaa kaana alaaakharu hadduu ka kala yimaado xasilo waa dhiig aan dhiiggii xaydka ahayn fatawadda'ii weysayso wa sallii tuko fa innamaa huwa cirqun wax kalaba maahe wuxuu ahaaday oo qura ay damu cirqin dhiig cirq xidid dhiiggii furmay weeyaan rawaahu abuu daawuuda waannasaa'iyu wa saxaxahu ibnu xibbaana waalxaakimu xadiiskan waxaa soo wariyey abu daawuud iyo nasaa'i ibnu xibbaanna waa saxiixiyey xaakimna waa saxiixiyey culammada xoogaa waa isku khilaafaan sixadiis wa bacdu ahli cilmi waa daciifiyeen xadiiskan culammada daciifisayna waxaa ka mida abuu xaatim araazi baa ka mida oo waxau yidhi waa munkar ibnu qataan baa ka mida oo waa cileeyey daaraqudni baa ka mida oo waa daciifiyey ibnu mandah baa ka mid midoo wuxuu laa yasixu biwajhi min alwujuuh weji wejiyada ka mida kama asaxaya xadiiskani bal wuxuu ku soo naqliyey ijmaac liannahum ajmacuu calaa tarki xadiis ibni caqiil waxay ku kulmeenoo isku wada waafaqeen culammadu xadiiska ibnu caqiil in laga tago waa ninka xadiiskan soo wariyey dakara abubakrin alkhallaaq marka culamo badan baa xadiiskan wax ka sheegtay sheikhu wuxuu yidhi wa haada alxadiisu wain kaana fii sanadihi wa matnihi nadar xadiiskan haba ku sugnaado sanadkiisa iyo matnigiisa nadar ha ku sugnaado iyo dayma ha ku jirtee oo maqaal ha ku sugnaaday faqad camila bihi ahlulcilmi raximahumullah waa ku camal faleen culammadu wuxuu u jeedaa jumhuurkaa ku camal falay wa ilaa culammada kulligood kumay camal falin wuu ka tilmaamayaa aksaru ahlicilmi inay ku camal faleen wa huwa awlaa min raddiha ilaa caadati ghaalibi annisaa waana ka habboon yaho waa ka dhow yahay in loo celiyo gabadha dumarka badankoodu caadada markaa ay muctaadka ahe ay dhiiggaa helaan xaydka ya in loo celiyo waxaa ka habboon in amaaraadka uu leeyahay lagu sooco lagu garto biamaaraati in lagu garto baa ka habboon xaaladdii saddexaadna waa raacinayaa sheikhu mas'aladan waa mas'alo aad u adag laakiin kitaabkeennu siduu maray waa si sahlan laakiin istixaadada iyo xaydka sida loo kala soocayo ishkaal badan bay leedahay aad iyo aad bay u ishkaal badantah waxaana ka mid mida ah masaa'il culammadu ay ku wareereen sida almuxayira aw almutaxayira gabadha ay u bixiyeen tii wareertay iyo almuxayira tii wareerisay dadka ama fuqahada wareerisay taxayirat hiya faxayirat ilfuqaha yadina waa wareertay fuqahadiina waa wareerisay taasi waa nooca markaa aan caado qadar muctaad oo ay xayd ku hesho ay garanayso aan lahayn tamyiis saalixana aan lahayn dhiiggaasi marnaba ma kala socnaa waa suuradaa dambe ee inoo dambaysa haddaba kuwan hore way sahlan yihiin dhiigga xaydka iyo dhiigga istixaadadu way kala duwan yihiin awalan meeshay ka soo baxayaan waa kala duwantahoo dhiigga xaydku wuxuu ka yimaadaa min qacri alraxim raximka guntiisa ugu dambaysu ka yimaadaa ilaa halkaasuu ka soo baxaa intan kale inuu kala soo baxo waxba laguma dhisin laakiin meesha marka ugu shishaysaa xukunka lagu xidha dhiiggan istixaadaduna af saruu ka yimaaddaa min adna araxim wuxuu ka yimaaddaa ciriq ay culammadu yidhaahdeen magiciisa waxaa la yidhahdaa caadil bidaali almucjama wallaami waxaa kaloo la yidhaahdaa caadir biraa waxaa kaloo la yidhaahdaa caadil biddaali almuhmala waxaa kaloo la yidhahdaa caanid binnuun lahu arbacatu asmaa xididkaas ayuu ka yimaadaa dhiiggan istixaadadu caadil yocaadil biraa yocaadil yani sidii qumaatigaabuu ka weecday caanid waa canaadkii waxaa ugu isticmaal badan labada magacee hore ee caadil iyo caadir wuxuu ka yimaaddaa min adna araxim raximka halka ugu dhow sifaadka way ku kala duwan yihiin dhiiggani waa dhiig xidid ka soo baxayoo waa dhiig yacni cas yacni ribtan iyo qarmuunkan iyo awsaafta noocaasa male laakiin dhiiggan xaydku awsaafta noocaasuu leeyihi awsaaftaas ayuu leeyihi dhiigga xaydku waa ka qarmuun yahay dhiiggan kale dhiiggan istixaadadu qarmuun male dhiig caadii uraya laakiin kani qarmuun buu leeyihi lahu raa'ixa muntinna waayah dhiiggan damulxaydku waxay yidhahdeen laa yatajallad haaliban ma fadhiisto oo dhiig waxa weeye isqabsado oo tajammud ku dhaco maaha waayo waxay yidhahdeen horuu tajammudka u soo maray mar labaad dib ugu noqon maayo taas cidda sheegtaa waa yar yihiin waxaanan filayaa inay xagga atibada ka soo qaateen laakiin dhiiggan kale ee markaa istixaadadu yatajallad bimacnaa yatajammad marka labadaa dhiig hadday isdhex galaan see loo kala soocayaa waxaa jira kala sooca la kala soocayo labada dhiig mar waxaa lagu kala soocaa bilcaada marna waxaa lagu kala soocaa bitamyiizi asaalix marna waxaa loo noqdaa ilaa ghaalibi caadati annisaa ama haalibka dumarka qaraabadeeda caadadoodu siday u haalibka tahay bay u noqon calaa qawlin ama dumarka caamka ah ee guud haalibkoodu muddaday xaydaan ayay u noqon wa sittata ayaam aw sabcata ayaamin ah labada arrinba culammadu waa sheegaan in loo celiyo ilaa caadati nisaa'iha ilaa ghaalibi caadati nisaa'iha sida hooyadeed muddaday xayd ka heli jirtay walaasheed eeddadeed habaryaraheed eeddooyinkeed walaalaheed yacnii kuwaasoo kalea la eegayaa ghaaliban intee bay xaydaan goormuse xaydku ka yimaadaa goormu ka go'aa intee maalmood buu joogaa taasi waxay tahay waa ilaa caadati nisaa'iha inay u noqoto hadday iskhilaafaanna siday u badan yihiin inay eegto waa dumarkii qaraabadeeda ahayd marna waxaa loo noqdaa ilaa haalibi caadati nisaa dumarka caadadooda haalibkeeda inay u noqoto oo haalibu nisaa waxaa caadadoodu tahay lix maalmood ama toddoba maalmood sida xadiiskaba ku soo aroortay sida xadiiskaba ku soo aroortay marka fuqahadu waxay ku qaybsamaan miyo caadada iyo tamyiiska labadaba la ictibaarinayaa mise mid baa la ictibaarinayaa taas madaahibtu waa ku kala duwan yihin ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan labada mid walba waa la ictibaarinaya waa la tixgelinayaa hadday tahay alcaada qadarka muctaadkee la bartay inay gabadhani xaydo iyo hadday tahay calaamaadka uu dhiiggu leeyahay in lagu sooco oo lagu tilmaansado o lagu aqoonsado inuu xayd yahay labaduba waa muctabar labadabana waa la qaadanaya sidaasi waa siday ku tageen imaam shaafici iyo imaam axmed iyo a'immo kaleba oo waxay yidhaahdeen caadada iyo tamyiiska mid walba waa la ictibaarinayaa labadabana waa la qaadanaya haddii mid ahaan uu joogo iyo haddii labaduba ay joogaanba haddii labadu ay kulmaan ka warran oo dhiiggii wuxuu leeyahay calaamaad lagu garanaayo xaydnimadiisii waxay kaloo leedahay qadar muctaada oo gabadhani hore ay u caadaysatay inay dhiiggan hesho labadiina waa iskhilaafeen oo ismay waafiqin keebay qaadanaysa labadii imaam ee labadaba wada qaatay tamyiizka iyo caadada wayse sii khilaafeenoo imaamu shaafici waxa uu yidhi yuqadamu tamyiiz hadday iskhilaafaan tamyiizkaa la hormarinaya wa fii dalika aydan riwaayatun can axmed axmedna riwaayo aan mashhuurka ahayn ama muctamadka xanaabilo aan ahayn ayaa waafaqaysa sida shaafici in tamyiizka la hormarinayo imaam axmed riwaayadiisa mashhuurka ah muctamadka xanaabilana ah oo akharu alasxaab ay ku tageen wain yuqadamu alcaadatu cala altamyiiz cinda alikhtilaaf waa in caadada laga hormarinaayo tamyiizka markay labadu iskhilaafaan labada imaamee kale labada ma wada qaadanba abuu xaniifa wuxuu yidhi almuctabar huwa alcaada tamyiizkuna ictibaarba ma leh laa ictibaara lahu keligii ha ahaado ama yaanu ahaan wax ka soo qaad tamyiizku ma leh caadada keliya la ictibaarinaya abuu xaniifa saaray waxaan filayaa thawri laftiisu inuu la socdo oo sidaa ku waafaqsan yahay imaam maalikna waxau yidhi may tamyiiskaa la qaadanayaa caadadu ictibaar ma leh aslanba alcaada laa tuctabar aslan almuctabar huwa tamyiiz faqad imaam maalikna halkaasu ka saaro saxiixu waxay tahay in labadaba la ictibaarinayo sida imaam axmed iyo imaam shaafici ku tageen in labadaba la ictibaarinayo baa saxiix ah waayo in caado hadday leedahay loo cesho iyo calaamaad dhiiggan lagu garanayo inuu xayd yahay in la cuskado labaduba waa ka fiican yihiin ilaa caadati nisaa'iha in loo celiyo ama ilaa ghaalibi caadati nisaa dumarka badankoodu caadada ay helaan haalibkeedu intay tahay in loo cesho waxa ka fiican dee waxa gaarkee iyada ku suganee caddaynaya xaydnimadeedii iyo kala soocayee lagu kala garanayo xaydkii istixaadadii oo ama caado qadiime ay tahay dee shareecadana caadadu waxa weeye muctabar bay shareecada ku ahay alcurfu muxakam ya yacani caadadii waa nooc curfi ah mutacaaraf agteeda waxaa ka noqotay sidaas inay waqtiga noocaasa ay xayd ka hesho marka waxa weeye deliilka khaaskaa adillo gaaraa jirta mogta axaadiis baa ku sugan qadra alayaam marka waxa weye axaadiistaasi xujay ku tahay cidda tidhi caado la ictibaarin maayo weliba axaadiistaasi waa ka sixa badantahy axaadiista tamyiizka tamyiizka xadiiskiisa waxaweyn waxaa ku sugan nuunnuubaa ku jirta fii maqaal marka idan eh, labadan in labadaba la ictimaadaa waxay ka fiican tahay in la yidhaahdo ilaa khaalib caadati nisaa bay u noqonaysa tan baa ka awlaysan labadan mid waliba waa ka qawisan yihi ya waayo waa wax shakhsiga laftiisa ku sugan oo amaarad ah oo ama caadadaa hore ay u baratay waa amaarad calaamadaha hadda ku sugan dhiiggana waa amaarad in la yidhahdo ha isaga celiso haalibka dumarku intay xaydaan oo sabcata ayaam aw sittata ayaam waxaa ka awlaysan ictibaarka labadan la ictibaarinayo marka sidaas aawadeed qowlka odhanaya labada lama wada ictibaarinaya mid qura la ictibaarinaya waa qowl daciifa wey weliba waxaa sii daran qowlka yidhi caadada la ictibaarin maayee tamyiiska keliya la ictibaarinaya iyadoo akaruaxaadiis oo weliba markaa saxiixyada ku sugan ay sheegayso qadar alayaam yani waxa weye ayaamaha qadarkoodii oo caadada ictibaarkeedii uu ku yahay xadiisku inuu ku cadyahy waayah wakhtigii waxaad moodaa inuu naga dhacay bal hadda qabyaha iska ahaadee berraynu insha allah dhammaystiraynaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu ala muxamedi wala aali muxamed wasalama tasliiman kaiira waxaynu ku soo jirray mawduucii ku saabsanaa almustaxaada iyo axwaasheeda waxa uu sheikhu tilmaamay raximah ullah mustaxaadada in loo qaybinayo waxay leeyihiin caado caadadeedina way garanaysaa oo bimacnaa ayaamo mucayana ayay xaydaa ayaamihiina waa garanaysaa waxaa la muctaada noocna waxa weeye waa mumayiza oo dhiiggu sifada iyo calaamaadka uu leeyahay ku kala garanaysaa oo dhiigga xaydku kaga soocmaya istixaadadii midna waxaa la muctaada midna waxaa la yhaha mumayiza istixaadada markaa dee qaybaa loo qaybiyaa waxaa jirta mid marka uu uga hor yahay xaydku oo markii ugu horraysay xaydku uu ka yimiba istixaadadu ay la saaxiibtay ama istixaadaduba soo horraysay taasi marka waxa weyaan yani mubtada'a la yidhahdaa nooc kaloo mubtada'ada la mida jirta waa nooca iyaduna markaa naasiyada ah oo waaba ilowday hore waa u xaydi jirtay caadana way lahayd laakiin nasiyat caadataha isyaankana waxay u qaybiyaan saddex qaybood in qadarkii maalmihii ay xaydi jirtay ma lix bay ahayd ma toddobay ahayd ma toban bay ahayd ma shan bay ahayd ma afar bay ahayd inay ilowdo qadarkii way ilowday maalmaha mawdicii ay xaydi jirtayna mama bisha awalkeedu ahaa maalinta labaad miyuu ka iman jiray maalinta tobnaad miyuu ka iman jiray maalinta labaatanaad miyuu ka iman jiray mawdicii iyo qadarkii mid walba waa ilowday waxay la mid tahay mubtada'o waxaa ka sokaysa mid labada mid garanaysa laakiin midna ilowday tiradii bay garanaysaa maalan qadarkay xaydi jirta inuu yahay toddoba maalmood way garanaysa laakiin toddobadii mowdicay ahaayeen ay ka xaydi jirtay bisha baynay garanayn awilcags waxay garanaysaa goorta ay xaydi jirtay ee bisha ka xaydi jirtay maalinta shanaad ee bishu shan tahay inuu xaydku ka iman jiray bay garanaysaa laakiin intuu joogi jiray waa ilowday naasiyada la sheegaya saddexa qaybood bay u qaybsantahay hadday tamaaman labada qayboodba ilowdo waxay la mid tahay kaman laysa laha caada sidii midaan caado lahayn ayay ka dhigantay aan dib dhiganno labada suure kale ee ama qadarkii keliya garanaysa laakiin mawdicii aan garanayn ama cagsiga mawdicii bay garanaysaa laakiin qadarkii maalmaha waxaydku joogi jiray ma garanayso labadaas iyagu ha inoo dambeeyaan gabadhii hadday muctaado tahay qadarkii maalmaha iyo mawdiciisina garanayso maca daalika ay mumayiso tahay oo calaamaadka dhiiggu leeyahay laftiisa ay ku soocayso xaydkii waxay u qaybsantaa in labada arrinba u kulmeen iyo in midahaan joogo haddii calaamaad ay dhiigga ku garanaysa aanu jirin oo innaba wax tamyiizo iyada u sugnaaday ayna jirin laakiin ay muctaado tahay marka waxaa loo celinaya caadada haddaynay muctaado ahayd waa iska mubtada'ataho hadda ku bilaabmay amaba caadadeedii ilowday qadran wa waqtan qadran wa mawdican mid walba ilowday laakiin mumayize ay tahay markaana tamyiiska ictimaadaysaa labadaa midna ishkaal kuma jiro hadday labadu u kulmaan maxay samaynaysaa oo waa muctaado oo waa garanaysaa qadarkay xaydi jirtay iyo goortii xaydku ku bilaabmi jiray mid walba way garanaysa wakhtigay ismakhil khilaafo bishu markay maalintaa tahay ayaa xaydku ugu bilaabmaa ayay tidhi masalan intaasoo maalmoodna waa joogaa inta kalena daahir baan ismanakhil khilaafaba waxaa la odhanayaa qadar alayaam alatii kunti taxiidiina xayd ictibaari calaamaadkii dhiiggu haddaynay muuqan dee caadadaasay ictimaadaysaa ishkaal male haddaynay muctaado ahayn oo iska mubtada ahayd amaba muctaado way ahaan jirtaye laakiin way ilowday qadran wa mawdican dhiigga sifaatkiisay laakiin ku kala garanaysaa waa mumayiza markaana tamyiiska ictimaadaysaa ishkaal male hadday labadu u kulmaan ka warran axaadiista nowcan maa waxaa ku sugan tacaarud axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa in maalmihii ay xaydi jirtay ay u noqoto maalmihii xayd xisaabiso axaadiista qaarkoodna waxay sheegaysaa dhiigga sifadiisa in la eego culammadii madaahibtu way ku kala tageen taas laba madhab oo kala duwan bay kala mareen qolo waxay martay madhab atarjiix inay axaadiistaa kala arjaxaan axaadiistii markay kala arjaxeen abuu xaniifa wuxuu arjaxay caadada saas aawoodee xadiiska kale waa ka tegay ee midabka sheegaya oo wuxuu yidhi caadaduunbaa muctabar ah tamyiiz wax la yidhaahdo la ictibaarinayaa ma jirto waa qodob maalikna wuxuu maray sidaa lidkeeda oo wuxuu arjaxay tamyiizka oo wuxuu yidhi caado lama ictibaarinayo alale haddii laga tegi waayo hal meel ayuu caadada ictibaariyey halkaa meelna waxay tahay gabadhii xaa'idada ahayd ee istixaadada ka shakisnaydba istixaado maba yaqiinsanaba shakad inay mustaxaado noqotay way ka shakisan tahay taasuu yidhi markaa caadada ha la eego laakiin haddii kale wax caado la yidhahdo la ictibaarinayaa ma jirto ibnu rushdi isagoo maaliki ah haddana masaladaa noocan maa far buu ku guday oo waxauu yidhi axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa ku soo aroortay gabadhii mustaxaadada ahayd oo istixaadada yaqiinsanayd oo xaydkii ka shakisnayd in la ictibaariyey caadada maalikna cagsiguu ictibaariyey cagsigaa inuu ictibaariyana waxay farac ka noqon lahay tan in la ictibaariyo marka faracii buu ku ictibaariyey caado isagaan asalkii ku ictibaarin wa hada hariib waxaanu odhanayaa taas waa ariib waa naqdi culamo badan waxay usoo naqliyaan inaanu caadada aslanba ictibaarin laakiin tafsiilka noocaasa ayuu sheegay ibnu rushdi labada imaamee kale shaafici iyo axmed waxay mareen madhab aljamci axaadiista in la jamciyo madhabta ku saabsan markaasaa waxay yidhaahdeen haddii labada mid ahaanuun joogo ka joogaa la ictibaarinayaa yani tamiis keliyaa jira caada ma jirto ama caado keliyaa jirta tamiis ma jiro ka joogaa la ictibaarinaya bay yidhahdeen hadday labaduba joogaanoo iswaafaqaana labadaba waa la ictibaarinaya hadday labaduba joogaanoo iskhilaafaanna labadaba waa la ictibaarinaya laakiin see loo kala hormarinaya horumarinta isku khilaafeen imaam axmed wuxuu yidhi waxaa la hormarinaya caadada shaaficina wuxuu yidhi waxaa la hormarinayaa tamyiizka la hormarinaya kitaabkeennu wuxuu ku socdaa in caadada la hormarinayo min xayu nadar culammadu waxay isku qabteen ayuhuma aqwa alcaada am itamyiiz ma caadadaa xoog badan hadday kulmaan oo la qadimaya mise tamyiizka xoog badan hadday kulmaan oo la qadimayaa tamyiizka oo caadada la dambaysiinaya qawl wuxuu leeyahay waxaa la hormarinayaa caadada waa iyada aqwa ah maxay aqwa ku tahay waxay aqwa ku tahay waa mid eh, xagga axaadiista haddii laga eego axaadiisteedu waa ka quwo badan tahay axaadiista caadada ku soo aroortay ictibaaru alcaada waa ka xoog badan tahay axaadiista tamyiizka ku soo aroortay waa mid waa midda labaadee way ka fara badan tahay axaadiista ku soo aroortay caadada axaadiista tamyiiska ku soo aroortay marka min xaysu alkasra iyo min xaysu alquwa labada mid walba waana ka xoog badantay waana ka badantay laakiin taasi tarjiixa xaggeeda ayay ku fiican tahay ee cid wada qaadatay oo wada aqbashay maxay ku kala qadimi taqdiimkii maxay kaloo loo cuskanaya waxay yidhahdeen tacliilka laftiisa haddii la eego way ka xoog badan tahay tamyiiska waxaa ku tusinaya inay ka xoog badan tahay tamyiizka ama midabka midabba ka cabbiroo dalaaladiisu way burtaa wakhtiyada qaarkood laakiin caadada dalaaladeedu ma burto masalan dhiiggii baa wuxuu yahay masalan waa madow madowgaasaanu ku sugnaaday akaralxaydna waa dhaafa ama waa mustamir inuu madowgaa yahay sawaadkii waa jiraa laakiin sawaadkii dhiiggaasi aswadka ahaa muddadii aksarulxayd hadduu ka batay cidda tamyiiska ictibaarinaysaaba waxay ku leeyihiin waxba laga soo qaadi maayo caadada dalaaladeedu buri mayso marka mid dalaaladiisu aynay buraynin waa ka xoog badan yahay mid dalaaladiisu wakhtiyada qaarkood burayso hada aqwa marka waa in caadada la qadimaa waa midda kale waxaa u daliilay yidhahdeen nabigu calayhi asalaatu wasalaam axaadiistan uu caadada u celiyey wax istifsaal la yidhahdo ma samayno wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam umkutii qadra maa kaanat taxbisuki xaydatuki uma ikhtasilii wasallii xadiiska kale laftiisa markay tidhi waxa weeye istixaada igu dhacda oo ma daahir noqday salaadda ma ka tagaa wuxuu uhi maya ina dalika cirqun walakin daci salaata qadra alayaami alatii kunti taxiidiina fiiha uma ikhtasilii wasallii marka tafsiil ma kala weydiin nebigu sala allahu aleyh wasalam calaamaad miyuu dhiigga ku sugan yahay ay ku kala garanayso inuu midna madow badan yahay mid aanu madow badnayn in mid raa'ixa khaasa uu leeyahay oo raa'ixa natina uu leeyahay midna inaanu lahayn ashyaada ma kala weydiin qaacidaduna waxay tahay tarku listibsaali fii xikaayati alxaali maca qiyaami alixtimaali yunazilu mansilata alcumuumi fi lmaqaal qaacida masaladii in tafsiil la kala weydiin waayaa fii xikaayati xaal xaal laga xikaayooday oo la sheega oo laga qisooday maca qiyaami alixtimaal siyaalo kala duwanna uu aqbali karo arrinkaas inuu sida u dhacayo inuu sida ahaa yunazalu mansilata alcumuumi fi lmaqaal waxaa la dejinayaa mansilada cumuumkaa la dejinaya oo waxaa macnuhu u dhacayaa farqi ma kale lahaa siduu u dhacay ee mar layba sidaa yeela calaa haadaa waxay ku tusinaysaa bay yidhaahdeen in caadada la qadimayo oo la hormarinayo iyadaana aqwa ah qolyaha tamyiiska imaamu shaafici wuxuu leeyahay maye waxaa la qadimayaa tamyiiskaa imaam axmed laftiisu riwaayo waa leeyahay shaafici uu ku waafaqayo laakiin riwaayada mashhuurka ah ee aksaru asxaabihi ay doorteene mareen waa riwaayada hore marka shaafici wuxuu u yidhi tamyiiskaa la hor marinayaa oo caadada laga qadimayaa tacliil waxay yidhahdeen tamyiisku waa calaamad ku sugan maxallu nisaaci laysku hayey calaamad ku sugan weeye caadaduna waa calaamad ku sugan fii nadiirihi oo zaman tegey ah calaamadda shayga naftiisa ku sugan baana aqwaa ka ah calaamad nadiirkiisa ku sugan oo zaman maadiya dhacday shayga laftiisii baa ku suganta marka calaamadda isaga ku sugan waa in laga qadimaa calaamada nadiirkiisa ku sugan marka tamyiizka ayaa muqadam ah sidaas qolyaha qaarkood tamyiizka waxay uga tageen waxay yidhaahdeen xadiiska ku soo arooraa daciifa oo xadiiskan saynu sheegnay waa la ysku khilaafsan yahay damu lxaydati fainahu aswadu yucraf ama yucrif laakiin jamac culammada ka mida ayaa xadiiska quweeyey bacdu ahlicilmi oo xadiiska daciifiyeyna waa sheegnay waxaase ugu qariibnimo badnaa qolyaha daciifiye ibnu mandah oo yidhi weji wejiyada ka mida kama asaxayo xadiiskani waxaanay culammadu ku ijmaaceen xadiiska ibnu caqiil in laga tago marka ijmaaca uu soo naqlinayo bitarki xadiis ibni caqiil ayaa qariib ah saas aaweed bay culamada qaarkood radiyeen waxaana ka mid mida ibnu daqiiqin alciid qolyaha radiyey waana istinkaara itlaaqaas waxaanuu yidhi ibnu caqiil ijmaac kuma dhicin in xadiiskiisa laga tago bale a'immada qaarkood waa xujaysan jireen oo imaam axmed iyo isxaaq iyo xumaydi intuba yaxtajuuna bihi bacdiba waxay ku tawjiihiyeen inuu u jeedo ijmaaca saxiixa cidda asxaabu saxiix ayaa inay xadiiskiisa ka tagaan oo ayna saxiixyada ku soo darin ku kulmay saasaa lagu tawjiihiyey laakiin taasi keensan mayso dee inuu daciif yahay a'immada qaarkood baa xadiiska saxiixiyey oo yidhi xadiiskani waa haabito waa saxiix ibnu xibbaan baa ka mida qolyaha saxiixiyey xaakim baa ka mida jamac marka waxawan yani culamo oo kale ayaa iyaguna quweeyey xadiiska qolyaha markaa quweeyey bukhaari laftiisa waxaa laga sheegay inuu xadiiska taxsiiniyey oo yidhi xadiisku xasan imaamu albukhaari wuxuu ku yidhi taarikhu saghiirka ibnu caqiib haddii reer shaam wax ka warinayaan axaadiistii waa qaldaa manaakiir baa ku yimaadda badan marka waa la daciifiya laakiin hadday reer ciraaq wax ka warinayaan yacni axaadiistiisu waxay noqonaysaa axaadiis qawiya xadiiska laftiisana cidda ka warinaysaa waa reer ciraaq abii caamir alcaqadi baa ka wariyey oo basri ah saas aawadeed culamo kale laftooda saas waa tilmaameen oo ibnu cadiy wuxuu yidhi axaadiista reer shaam ay ka wariyaan waxaa ku dhacay waxyaalo badan oo manaakiira ku dhacay ama yani idiraab badan baa ku dhacay naxw haada calaa kulli xaal xadiidkan waxay noqonaysaa in lagu camal falo imaam axmedna waa ku camal falay walow caadada haba qadimee waxaana jirta aahaarta saxaabada laga soo warinaya wax waafaqsan baa la hayaa taabiciga la yidhaahdo anas ibnu siriin wuxuu yidhi aalu anas gabadh ka mida ayaa istixaada ku dhacday taabici baa odhanaya markaasaa waxay amreen inaan ibnu cabaas u tago soo weydiiyo ibnu cabaas baan u tago waan soo weydiiyey dabeedna wuxuu igu yidhi ibnu cabaas amaa maa ra'ati dama albaxraaniya falaa tusallii yacnii markay aragto dhiigga baxraaniga ah baxraaniga waxay ku fasireen culammadu waa dhiigga aswadkee madow waa mansuubun ila albaxri bacdina waxay yidhaahdeen waa mansuub ila baxri qacri raxim laakiin wejiga horay u badiyaan marka baxraaniga waxay yidhaahdeen wa huwa alaswad waa ka madow bacdina waxay yidhahdeen waa shadiid alxumra laakiin casaanku markuu farabato iska daba tago ribna uu noqdo wuxuu isu bedelaa madow laakiin waxay hormariyeenba inuu baxraanigu yahay aswadka markay dhiiggaa baxraaniga aragto waa dhiiggaa madow wey dhiiggaa madow markay aragto ma tukanayso wa ra'at iuhra walow saacatan min annahaari faltakhtasil waltusalli hadday daahirnimada aragtana ha tukato ibnu abi shayba soo wariyey daarimi ibnu xasmi waa saxiixiyey wuxuu ihi wa asaxu isnaadin yakuun sanad la helo waa kii ugu sixada badnaa imaam axmed waa istixsaano wuxuu ihi ma axsana waanu ku tegey albani wuxu uhi waa saxiix calaa sharti shaykhayn aarkaasi wuxuu waafaqayaa xadiiskan laftiisu waafaqaya marka khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal tamyiiska waa la ictibaarinayaa laakiin waxaa laysku hayaa un labada kala qadimaya laysku hayaa yacni ayuhuma yuqadam ayaa laisku haya xadiidka faatima binti abi xubaysh laftiisa riwaayaadkiisu xoogaa waa kala duwan yihiin riwaayaadka qaarkood culammadu waxay ka deliishadeen oo saxiixa ku sugan tamyiiskay ka deliishadeen bacdi oo riwaayada bukhaari iyo muslim soo wariyeen ida aqbalat ilxaydatu fadaci asalaata wa ida adbarat fakhsilii canka addama wasallii bukhaari iyo muslim baa soo wariyey riwaayaadka qaarkood waxay sheegeen fakhtasilii xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa fi lxadiisi daliilun cala ana almar'ata ida mayazat dam alxaydi min dami listixaada tactabiru dam alxayd hadday kala soocdo kala garato tamyiiz damalxayd hadday ka garato dam alistixaada waxay ictibaarinaysaa dhiiggii xaydka waxayna ku camalfalaysaa wakhtiga uu yimaado iyo wakhtiga uu baxo iqbaalkiisa iyo idbaarkiisa marka xadiiska wuxuu u daliishaday tamyiiskii ibnu rajab markuu sharxaayo bukhaariga wuxuu odhanayaa culammadu waxay isku khilaafeen ta'wiilkiisa xadiiskan ta'wiilkiisa isku khilaafeen fata'awalahu alakharuuna minhum maalikun walawsaaciyu washaaficiyu wa axmadu cala ana almuraada bihi ictibaaru tamayuzi iddami aksarka culammada oo ay ka mid yihiin maalik awsaaci shaafici axmed intuba waxay ku awileen in looga jeedo tamyiiska in la ictibaarinayo dhiigga sifaadkiisa in lagu kala soocayo waa waday hadalka ilaa uu ka yidhi caddaynta arrinkaa la caddaynayaana riwaayo kale ayuu ku yimi markaasuu kalena sheegay waa riwaayada aan markaa saxiixa ku sugnayn ee aswadu yucraf tilmaamaysa markii dambe laakiin isagu wuxuu arjaxay iqbaalkan iyo idbaarkan inay waxay ku garanaysaa ay tahay caadadeedii qadiimka ahayd ayuu isagu markii dambe u badiyey isagoo aksarka culammada ka soo naqliyey tafsiirka hore oo wuxuu ihi sida daahirkii waxay tahay waa inuu caadada nebigu u celiyey waxaana u daliila riwaayada kale xadiisku leeyahay dabeedna wuxuu soo qaatay riwaayada inoo qoran inii ustaxaadu fala ahuru afa adacu asala qaala laa ina daliki cirqun walakin daci salaata qadra alayaami alatii kunti taxiidiina fiiha marka maadaama qadra alayaam la sheegay iqbaalkiiyo idbaarka waxaa lagu kala garanaya inay qadra alayaam tahay oo muctaado ay tahay baa laga qaadanaya marka xadiiskaas saasaa riwaayaatkiisu u kala duwan yihiin sidaas ayay dalaaladii tamyiisku maadaama wakhtiyada qaar ay burayso oo haddii midab keliya ama sifo keliya ama raa'ixa keliya dhammaan uu ku sugnaado sifo lagu kala sooco aanu lahayn xaalka noocaasa dalaaladu waa buraysa amaba waa ku istimraaray yacnii sifadaa la kala soocayo iyadaan lahayn sifa waaxidana uu ku sugan yahay waa wada aswad agsarruxayd waa ka batay ama saasuu ku istimraara ama waa wada natni natin waana ku istimraaray muddadii xaydka ugu badnayd waa dhaafay amaba sidaasuu joogto ku noqday qawlan waaxidan tamyiiz lama ictibaarinayo marka caadada de ayaa ka xoog badan dalaalo buraysa iyo dalaalo aan burayn dalaalada aan burayn baa xoog badan saas aawadeed saxiixu waxay tahay insha allah cumuumka xadiiskana laga deliishanaya tarkul istifsaalkaas in caadada la qadimayo waa hadday caado garanayso caadadii hadday garanayso caadadaasay qadimaysa oo qadran wa mawdican mid walba ay garanayso mid walba hadday garanayso waxay qadimaysaa caadadaas waa haddii ayn markaa garanayn ama aynay muctaadaba ahayn ay mubtada'a tahay amaba ay ilowday xaalka noocaasi waxay u guuraysaa tamyiiska tamyiisku muxuu ku xasilaa tamyiisku wuxuu ku xasilaa mar midabku ku xasilaa shay labaad waa ku xasilaa urta waa ku xasilaa waayo raa'ixa qarmuun ayuu leeyahay xaydku shay saddexaad waa ku xasilaa wuxuu ku xasilaa inuu xanuun leeyahay ayuu ku xasilaa shay afraad waa ku xasilaa wuxuu ku xasilaa qarada uu leeyahay althakhaana ama alghilda shay shanaad culammada qaarkood waa eegaan oo waa kasrada laakiin kasradaas xoogaa waa laisku khilaafsan yahay qoliyo waxay eegayaan dhiiggii qarada lahaa iyo dhiiggii khafiifka ahaa markay labadu kulmaan dhiigga qarada leh inay ictibaariyaan inuu xayd yahay dhiigga khafiifka ana inay istixaado ictibaariyaan qaarna waxay eegayaan xagga kasrada iyo qilada dhiigga badan iyo dhiigga yar calaamaadka ay culammadu sheegeen wax nusuusta sariix ku ah waxaynu haynaa aswadnimada fa innahu aswadu marka sawaadkii halkaasaa laga qaato urta lafteeda dabdiga xadiidka yucrifu marka loo dabdiyo dabdigaa laysku khilaafay ma yucrafuba mise waa yucrifu yucrifu marka la yidhaahdo waa min alcarfi waa ur gaara inuu leeyihi inuu carfayo urtaana waxaa loo jeedaa ur qarmuun ah ayaa loo jeedaa xanuunka laftiisa waxaa laga qaatay qul huwa adan marka alam waa inuu leeyahay alam waa yeeshaa bay yidhahdeen way wa adan bacdi baa bayd ka cabiray biallawni waalriixi wa bita'allumi wa khildatin mayzuddami wa khildatin mayzuddami marka macnuhu wuxuu u dhacayaa mayzuddami biallawni waalriixi wa bita'allumi wa marka khabarkiibaa muqadam ah. qolyaha kasrada iyo qillada eegayaana halka khildada iyo riqaday waxay ku beddeleen inay yidhaahdeen wa kasratin wa qilatin maysuddami calaamaadkaas baa lagu kala eegayaa oo dhiiggii waxa weeye haddii uu ay dhacdo inuu maalmaha qaarkood aad u madow yahay masalanoo kale toddoba maalmood buu aad u madow yahay ama aad u qarhmoon yahay ama qaraleeyuhu aad u adag yahay inta kale wuxuu ku sugan yahay khilaafkiis intaasaa la ictibaarinaya inay xay tahay markay intaasi dhammaato gabadhii way maydhanaysaa waxay noqotay daahir salaaddii way tukanaysaa bishii ramadaan way soomaysaa soon kale hadday doonto waa soomaysaa daahiray noqotay dhiiggan soconayaana wuxuu la mid yahay uun kalbowl waxay noqonaysaa inay iska maydho farsamooyinka waxa weeye markay tukanaysana xilliga salaaddu soo gasho waa inay markaa iska maydhaa ay gufaysaa hadday ka baqato in wax ka soo baxaan ay wax ku xidhxidhaa xadiiskaynu ku arki doonnaa insha allah dabeedna marka ay tukataa saasay markaa la imanaysa hadday calaamaadka iskhilaafaan ka warran oo masalan oo kale calaamaadkii hadday noqoto laba calaamadood waxay ku sugan tahay intaasoo maalmood halkaana waxaa ku sugan hal calaamad keliya ah. waxaa lagu samaynayaa tarjiix labada calaamadood waa ka xoog badan tahay halka calaamad bimacnaa saddex calaamadood baa ku sugan meesha toban maalmood gabadhani dhiiggii waxay ku aragtaa sifadiisii inuu madow yaho aad u madow yahay inuu qarmuunkii leeyihi inuu nooc alama leeyahay ama khilba leeyahay baaqiya shahar waxay ku aragtaa madow keli ah calaamaadka kale ma joogaan intaasoo calaamood meesha isu raaceen waxay ka arjaxsan tahay meesha calaamada keliya ku sugan meesha saddex calaamood ku sugan tahay waxay ka arjaxsan tahay meesha laba calaamood ku suganta meesha laba calaamadood ku sugan tahay waxay ka arjaxsan tahay meesha calaamad keliya ku sugan tahay marka waxay noqonaysaa tamiiskeedii bay ku camal falaysaa sidaasay samaynaysa marka taana saas yadaa weeye misaalkana wuu kuugu caddeeyey sheikhu waa kuu sheegay calaamaadku markay israacaan baanu sheegin hayruhu min ahli ilcilmi ayaa saa u tilmaamay waayah alxaalatu ahaalisa xaaladda saddexaad waxaanu aragnay laba xaaladood oo xaaladii ku saabsanayd ictibaaru lcaada iyo ictibaaru tamyiiz ta hore waa muctaada ta labaadna waa mumayiza ta saddexaad intaba waa ka maran tahay waa mubtada'a oo xaydku caado ay u lahayd ma jirto wax caado oo hadda ay lahayd ma jirto wax tamiizoo saalixana ma laha halkaa caadadaan ku yara noqdo meeshan mawduucan tafaasiishiisa aad bay badantah waxay culammadu yidhahdaan caadadu intay ku sugnaataa bima tahbutu alcaada bimara aw bimaratayn aw bisalaas caadada la ictibaarinayaa bima tahbut caadadu hadday muntadimo tahay oo nidaamsan tahay saddex inay ku sugnaato waa laysla ogoliyey bimacnaa maalintay bishu shan tahay ayaa xaydkaasi gabadha ka yimaadaa sideed maalmoodna waa joogaa ama shan maalmoodna waa joogaa ama toddoba maalmoodna waa joogaa aduu qadar mucayana sheeg maalan bisha shanteedu ka yimaaddaa toddoba maalmood buu xaydkaasi joogaa bishii koowaad saasay ahayd bishii labaad saasi la eg bay ahaydoo may khilaafin shantiibuu ka yimid toddoba maalmoodna waa jooga bishii saddexaad bay markaa iyadana sidaa ahayd bisha shanteeduu ka yimid toddoba maalmoodna waa joogay inta kalena daahir bay ahayd saddex goor arrinkaasi soo noqday oo isku xilli ah oo isku qadar ah kadib baa istixaada ku timi waa muctaada nisaabkii laysla oggolaa caadadu inay ku sugnaatana way haysataayoo saddex goor baa iyadaan iskhilaafin qadaran wa mawdican uu sidaa ku soo noqday waa caada muctabara bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin labana waa ku sugnaanaysaa haddayna iskhilaafin laba goor oo ay xayday oo kala dambeeya haddii xagga qadarkiiyo xagga mawdicaba sidaa ay noqotona labada waa ku sugnaataa shaaficiyada muctamadkoodu waxay tahay hal mar buu ku sugnaanaysaa caadadu weji kale waa leeyihiin oo odhanaya maya laba goor baa loo baahan yahay laakiin muctamadka agtooda shaaficiye muctamadkoodu waa in hal mar ay ku sugnaato xanaabiladana muctamadkoodu waa inay saddex goor ku sugnaato xanafiyadu waxay leeyihiin muctamadkoodu laba goor bay ku sugnaataa marka cadadka ay ku sugnaanayso caadadu baa halkaana khilaaf ku jiraa waxay leeyihiin qoryahale hal mar kuma filla alcaada waa min alcawda caada waxay ka timi noqodka haddii arrinku sidii aanu ku soo noqon dee caado lama hayo ya waxay qolyaha kale leeyihiin lafdiga caada xadiiska kuma soo aroorin qadra alayaami alatii kunti taxiidiina la yidhi qadarkii maalmihi ay xaydaysiina dee hadday hal mar xaydo waa ku dhacaysaa taasi waa caadadii muntadimada ahayd aan iskhilkhilaafine nidaamsanayd waxaa jiri karta caadadii inay iskhilkhilaafto oo masalan waxaa jirta waxa la yidhahdo alcaadatu lmuntaqila waxaa kaloo jirta waxa la yidhaahdo muntaqilo yadoo ah alcaadatu daa'ira daa'ira waxay u raacdo caadada wareegta oo say u wareegtaa bishii koowaad gabadhu waxay haydday saddex maalmood bishii labaadna waxay haydday shan maalmood bishii saddexaadna waxay haydday lix maalmood haddana bishii afraad bay waxay haydday saddex maalmood bishii shanaad baa waxay haydday shan maalmood bishii lixaad bay waxay haydday lix maalmood saddexdii bilood siday markii hore u xayday baa tartiibtii saddexdii bilood ee ku xigeena ay u xayday saddexdii bilood ee ka sii dambeeyena sidiibay u xayday waa caada daa'ira waa saddex shan lix ismana khilaafto saddex goor haddii arrinkaasi saa ku dhaco caadada daa'irada waa sugnaanaysaa waxay ictibaarinaysaa inay caadadeedu saa tahay haddaba ma sidii bay u qaadanaysaa oo waxay odhanaysaa bisha koowaadna waxaan ka dhigayaa saddex ta ku xigta shan ta ku xigta lix mise ta ugu dambaysa ictimaadaysaa mawdica xoogaa waa laysku khilaafay bacdi waxay yidhaahdeen caadadaa daa'iradii mar hadday soo noqnoqotay aynay iskhilkhilaafinna saddex gooroo kala dambeeya bimacnaa sagaal goor oo ay xaydday ayaa saddex iyo saddex iyo saddex siday u kala horreeyeen bay isu waafaqeen kow laba saddex mid walba saddexda ka ugu horreeya waxay la mid tahay bishii ugu horraysay siday u xaydday saddex bilood hore saddex biloodoo dhexe saddex biloodoo dambe saddex saddexdaasi mar walba ka koowaadna waa iswaafaqsan yahay ka labaadna waa iswaafaqsan yahay ka saddexaadna waa iswaafaqsan yahay caada daa'iray yidhahdeen waa caada wareegta haddii saddex goor ay sidaas ku dhacdo waa in la ictibaariye culamada qaar yidhahdeen qaarna waxay yidhahan may mar hadday iskhiklaaftay ictibaar male ama ka ugu dambeeye ayaa nasakhay wixii ka horreeyey taa ugu soo xigtay istixaadaday ugu dambaysay iyadaa naasikha ah wixii hore waxba laga soo qaadi maayo mawdicaasna waxaan u sheegayaa in khilaaf ku jiro inaanu tilmaanno marka waxay ka mid tahay masaaisha caadada eh, hoos imanaya ka mid tahay isoo geliyo waayahay alxaalat aalia wakhtigoo bay naga taagan yihiin waana masaladii eh, ugu sii dhibka badnayd waayo labadan xaaladood ee hore xoogaa waa ka sahlan yihiin haddii markaa caadana aynay lahayn tamyiizna aynay lahayn tamyiiz saalix tamyiiskii waxay ku qaydeen inuu saalix yahay oo bimacnaa haddii sifaad marka waxaweye mudariba marka uu yeesho amaba uu noqdo markaa dalaaladiisi inay burto waa inaga sheegna waqtiga dalaaladiisu burayse waxay noqonaysaa waa tamyiiz saalixa maaha labadaba hadday weydo maxay samaynaysa xaaladdaa labadaba ay weydey oo gabadhaasi mubtade ay ahayd muctaado maba ahaynba ama muctaado way ahaan jirtaye caadadeedii way ilowday qadran wa mid walba waxay noqonaysaa tuu sheekhu ka hadlaya inay khilaafiyaana ku jira inta aynaan taa u gudbin waxaa kaloo jira tan ilowday lafteeda waynaga nidhi saddex suuray leedahay mar waxay ilowday qadran wa mawdican mid walba taas hore inooga soo hadalla yani waxaa weeye hadday qadran wa mawdican xasuusanayso waa muctaada hadday noqoto inay ilowday oo qadran wa mawdican mid walba waa ilowday yacni xaaladdii tamyiiz ka imanaysa haddii tamyiizna aanu jirin laakiin waxay ilowday tiradii uu ahaa laakiin maxalkii way xasuusan tahay waxay noqonaysaa caadatu nisaa'iha inay qaadato xilligii ay xaydku ka iman jireen ay ka bilowdo caadatu nisaa'iha ma waxay qaadanaysaa dumarka yada casabadeeda ah caadadoodii ee min jihati alabga yimi mise waxay qaadanaysaa dumarka qaraabadeeda ah min jihati alab iyo min jihati alum kay doonaan ha ka yimaadaane caadadoodii bacdu ahlicilm waxay leeyihin waxay qaadanaysaa caadata nisaa'i casabatiha ka maharilmisli sida mahrulmisligaba loogu celinayay dumarka casabadeeda ah meherkeediioo kale meherkoodiioo kale ayaa loo celinaya bacdina waxay yidhahdeen arrinkan waa arrin hidde iyo wax la mida ku saabsan maadaamay sidaas tahay hidduhu xaggii xaggaba waa ka yimaadaa dumarka aqaaribteeda ah min jihati alab iyo min jihati alum kay doonaha ka yimaadaane caadadooda haaliban ay helaan waa inay qaadataa haddii qaraabo ayna lahayn dumar qaraabo ah ama qaraabadeedii markaa dumarkii qaraabadeed ahayd may soo gaadhinoo ma garanayso hadda markaysaga inta ay xaydkoodu ahaa nisaaa beladiha ha u noqoto maxaa u haaliba taa haddii la waayo yani nisaa addunya dumarka adduunyada ku sugan qaraabadeeda gaarka aba ah yayna noqone caadadooda waa inay markaa qaadataa calaa kulli xaal ashyaadaas saasay culamada qaarkood u sheegaan waxaa la isaga celinayaa dumarka adduunyada ku suganuun sida caadada u khaalibka ah ee macruufka ka ah amaba sida xadiisku sheegayo lix maalmood ama toddoba maalmood ila waxaa laga hadlayaa dumarka markaysa markaa sida haalibka dumarka baa laga tilmaamaya laakiin taa waxaa ka horraysay yidhaahdeen kuwa aqaaribteeda ah ama casaba ha la yidhaahdo ama aqaarib kaleba ha la yidhaahdo casaba ka waasacsane in iyaga la haleeshiyaa ka roon dumarka caamka in la haleeshiyo waayo midna waa khaas midna waa caam alkhaasu muqadamun cala alcaam ta khaaskaana caamka ka horeeya marka arrinka iyada ku khaaska ah waa in laga qadimaa arrinka caamka ka ah marka haddii dumarkii ku khaaska ahaa la waayey waa in dumarka caamkaa markaysa waxa loo leexdaa marka hadday mawdicii garanayso tirada caynkaasi ay ka soo qaadatay dumarkaas ha noqoto dumarkii aqaaribteeda ahaa ama dumarka nisaa idunya kay doontaba ha noqotee ama xadiisku intuu sheegayaba ha noqdee haddii dumar aqaariboo ay hadda ka tilmaan qaadato aynay haysan inta xadiisku sheegaya ictimaadi wakhtigii hadday garanayso wakhtigaasay ka bilaabaysaa wakhtigii hadday garanayso waxay odhanaysaa maalin heblaayu ugu bilaabmi jiray bishu markay intaa tahay markaa dabeedna intii bay ka tirinaysaa toddobada maalmood ama lixda maalmood cala taxarii halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub